بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabi أجمعين waxaan kusoo jirnay baabu bayaani maa yufsid alcila cilada wixii fasaadinhayay oo burinhayay in la caddeeyaan kusoo jirnay sheekhu watuu soo sheegay inuu toban ka dhigahayo watuu soo sheegay waxaan soo marnay saddex baan soo marnay kii afraad baan ka bilaabayna wixii fasl waraabicu midka afraad waxa weeye oo cilada waxyaalaha fasaadiye ah an yakuuna alwasfu wasfigu waa inuu hadiyo ciladu alladii kaasoo jucila laga yeelay cilatan wasigaas cilada laga yeelay laa yajuusu miduusan bannaanayn atacliilu in wax lagu cileeyo biha asaga waxaa weye midka afraad waxaa weeye waa wasfi cilo laga dhigay oysanna bannaanayn wax lagu cileeyo milu tusaalahay ku cadan milu an tujcala waa in la yeelo alcilatu ciladii waa in laga yeelo ismu laqabin ismu laqab waa in laga yeelo ismu laqab waataan soo marnay shidaasi inuu qabay in wax lagu dhisi karo laakiin laga diidanaa waan soo marnay aw nafyi sifatin sifo in la nafyiyo ayana waan soo marnay inuu shiraasi ogolaa khilaafna uu ku jira waan soo marnay sida xaqiiqadan ay tahay saa tahay calaa qawlin weye markaan ku socono weye calaa qawlin markaan najra calaa qawlin wanamshi calaa qawlin weye calaa qawlin hadda ka wadaa waxaa weye milu an tujcala alcilatu isma laqabin aw nafyin sifatin buu ka wadaa markaan ku socono weye calaa qawlin markaan ku soconno calaa qawli man qof qawlkii markaan ku soconno oo laa yajuusu aan banaynaynin dalika hawsha aan banaynaynin ninkii qabay ku ismu laqab iyo wasi nafya cilo lagama dhigi karo markaad wax ugu cilayso hadde kaa yeeli maayo wuu diidaya wuxuu leeya ma ogoli hawsha kaa yeeli maayo ku leeyahay aw ama maana shabahan qiyaaska shabaha isnagoo soo marnay hola dhan soo marnay aw shabahan qiyaas shabahi ayuu maxaa la yidhaahdaa wax ku tacliiliyey way cillo kaaga dhiga calaa qawli anagoo calaa qawli man qof qowlka anagoo ku socona oo laa yujiisu aan banaynayn qiyaasa shabihi qiyaas shabah aan banaynayn wey firaasina dad qoladaas ka mid ah la soco firaas waxaa qoladii soo diiday qiyaasu shabah raggii diiday buu ahaa lanama ogolaayo aw ama ma ahani wuxuu ku yidhi wasan was buu wax ku cileeyey buu ku yidhi lam yahbut uusan sugnaanin wujuuduhu joogitaankiisa iyo helitaankiisa uusan sugnaanin fil asli asalkaba lagama helinba aw fi lfarci ama aw fi lfarci farci lagama helin ama wuxuu wax ku cileeyey wasfi iyo cilo aan laga helin oo wujuudkiisa uusan sugnaanin fil asli asalka lagama helin ama asalka waa laga hele farac aan laga helin wasan calala wey jacala jacala wuxuu ka dhigay wasan wuxuu ka dhigay wey lam yahbut aan sugnaanin bu wuxuu ka dhigay lam yahbut usan sugnaanin wujuudu helitaankiisa uusan sugnaanin fi lasli asalki usan ku sugnaanin iyo fi lfarci farci usan ku sugnaanin ayuu wax kuugu cileeyey weeye marka isagoon asal ku jirin buu rabaa inuu cilo maxaa la yidhaha farca leelsiiyo waana baatil ama maana asalka waa ku jiraaye farcusan ku jirin marka taana lagaa yeeli maayo fayadula marka wuxuu kutusahayaa weeye calaa fasaadiha hawsha waxay kutusaysaa calaa fasaadiha fasaad acila ciladu inay faasid tahay ayay kutusaysaa wo aysan soconayni manaha madkuurkaas wey fayadul madkuur oo min kowni maxaa la yidha cilati ism laqab aw nafyu sifatin aw shabahan aw wasfan lam yasbud wujuuduhu fi lfarci fi lasli walfarci waxa waxaasun waxay kutusahayaan he calaa fasaadiha fasaad acila ciladu inay faasid oo baatil tahay ayay kutusahayaan wo maxaa dhacay waatana cilaynaya liana alxukma xukunka sharciga xukunka sharciga taabicun wuxuu raacsan yaho had iyo jeer ku xiran yahay weye lilcilati lilcila sharciya cila sharcigu ku xihan yahay xukunka sharciga wuxuu ku xiran yahay oo ka dambeeyo taabicuu yahay waxaa weeye cilo sharciya wey marka ciladu waa matbuuco xukunkuna he waa taabic waa raacaya hadda marka ma haysid w cilo wey waxaaso dhan sheego cilo ma haysid waidaa kaanat alcilatu ciladu hadday tahay laa tufiidu lxukma xukunka haddaysan faa'iidaynayn inay joogto iyo inay timaado meesha waa isku mid wax ay faa'iidaynaysa ma jirto wey ayb aw lam tahbut aysan sugnaaninba ciladii maba sugnaaninba lam yejus ma banaana isbaat اxukmi xukun in la sigo min jihatiha iyada dhinaceedii iyo naaxiyadeedii iyo barbarkeedi in laga sugo ma banaano mar haddaan ciladii xukunkii aysan wax tairi wax saama raadaan aysan ku lahayn ama aysan sugnaaninba inaad tirado meeshaasan xukun ka dhiraan dhirinahay xukun baan ku xidhahaya aad tirado hadda maxaad xukun ku xidhaysa waad ku xirtaba ma haysduri idaa kaanat cilatu laa tufiidu alxukm xukun ma faa'iideyneyso wujuudkeediiyo helitaankeedu waa isku mid waxay faa'ideynaysa meesha ma jirto tayib waa khayru mu'ahira wey aw lam tahbud maysan sugnaaninba ciladiiba cilaba meesha asalka nooguma jirtaba lam yejus ma banaana ihbaatu اxukmi xukun inaad sugto oo tira xukun baan meeshan ka ratibahaya min jihatihaa iyada dhinac min jihat cilla inaad ka ratibto hawshaas laa yejus ma banaana wey ayb hawlahaas o marka iska ilaali ayuu ku leeyahy shiraazi wey faslun wاlkhaamisu midka shanaad waxa weeye alaa takuuna waa inaysan ahaanin alcilatu ciladu muairatan mid saamaynaysa fi xukm xukm wax saamaynaba kuma leh xukunka wax raadaynaba kuma leh la takuuna cilatu muairatan fi lxukm xukunka wax saamayna iyo wax munaasabad ay ku leedahay macnaha munaasabad iyo sabab laa nafyan walaa ihbaat ay la leedahayba maba jirtaba saamaynba kuma leh xukunkaanu ama iyada la-aanteedu joogaa ama wuu maqan yahay wax saamayn wax raadayn ku leeyahay ma jirto wey fayadula markaas wuxuu kutusaya dalika oo ah cadamu taiir fayadula dalika oo ah cadamu taiir wuxuu kutusaya calaa fasaadiha inay faasida tahay baatilana tahay ayuu kutusaya wey cidi wadatana laga yeeli mahayo marka cadamu tahiir buu halkan maxaa la yidhaahdaa yuu kaga hadlahaya inaysan cidlada wax tair wax saamayn aysan lahayn min asxaabina asxaabtanada waxaa ka mid ah shaaficiyada man qaala yidhi ina dalika hawsha iyada ah ina dalika waa maaa la kownaha hayr muasira ay tahay fi isbaat اlxukm wanafyi ay tahay waxaa weeye laa yuujibu ma waajibinahayo fasaada fasaadkeeda durba waajibin maayo sidaa kulama ordaynay dheh ina dalika oo ah cadamu tahiiraha fi xukmi nafyin aw isbaatan waxay dhaheen laa yuujibu ma waajibinayo fasaad fasaad acila ma waajibinahayo oo maxaa dhacay wahiya ariiqatu buu ku yidhi man qof ariiqiisii madhabkii weeye qaala yidhi hore baan usoo marnay ina dardahaa dardigeeda inay muarido noqoto musibta ay noqoto yadullu wuxuu kutusahayaa calaa sixatihaa inay fiyado kutusahayaa qowlka se iska lahaa abubakar serif baa iska lahaa qowlkiisii wey antii laga soo diiday waqad dalaltu wuxuu ku yidhi xujada baan ku oogay wey qad dalaltu ay qad aqamtu adila wey adila xujada baan ku oogay calaa fasaadihi ay calaa fasaadi hada alqowl madhabkan asaga iyo ariiqadan ayada calaa fasaadihi calaa fasaadi maaa la yihahdaa hadal qowl baad ohan karta waxaad kaloo ohan kartaa eh, ariiqada laftiga celiga lakin qowlka inad celsaa ka fiican lianna waa min asxaabina man qaala buu yii ina dalika waa wax cadamu tactiirka laa yujibu fasaada fasaadan cila wahiya ariiqatu man qof madhabkiisa ariiqiis weeye qaala yidhi ina tardaha maxaa ley inay muarido tahay oo joogto muslimato xukunka lala helhayo xukunki marka ayada lala helhayo laakiin nafyigaysan laazimaynin he ydul wuxuu kutusaya calaa صixata cidi saas tiri waqad dalaltu adile iyo xujaj baan ku oogay buu ku yahi calaa fasaadihi calaa fasaadi hada qowl weeye qowlkaasi eh, mutarida markay tahay waa cilay noqonaysaa adilan ku qotamay buu ku yihi min aصxaabina asaabtana marka halkaa ugu noqon wey adiladii gu qotamiy min aصxaabina waxa kamid man qaala yihi eh, ina dafcahu inuu dafciyo ina dafcahu hadda in baa anaga de nooma xarakaysta cid xarakaysan miyaa jir wax naga bedel cid haystaa ma jirta soo maa ayib nuska kale markaan fiiriy dhowr nusk waxa weeye inta saas wada weeye kurti wax xarakay ma jirto lakin saxda waa in la xarakeyo leeya ina dafcahu inuu dafciyo linaqdi naqdiga inuu iska dafciyo weligaa waxaa la rabaa markaad joogto usuul fiqi ood akhrisanayso shay waa inuu kuu suuraysan yahay waa laabudda hadduusan shayga kuu suuraysnayn waad lumaysaa muxuu shayga kuu suuraysan laba nin oo ishaysa laba madhab oo ishaysa laba kooxood oo ishaysa hee had iyo jeer way kuu suuraysan tahay sulfiq markaad joogto waa meel lagu niqaashayo oo lagu doodaya ama laba nin baa ishaysa ama laba madhab baa ishaysa ama laba kooxood baa ishaysa laba urur baa ishaysa laba dowladood baa ishaysa waa meesha lagu hardamaya hardan baa ka socda limaada lianna usuul iyo adilo ayaa la rabaa in la qutumiyo kabacdina axkaam lagu dhiso axkaamtaas aad dhisaysa iyo usuushaas aad dhisaysana doodba had jeer ka imaanto waa lagu khilaafa lagu qabsanhayaa waxaa la rabaa marka adigu waxaagana inaad sugato cidda kale waxeedana hee aad si cilmi uga jawaabto maaha tacasuf iyo madax adayg maaha iyo macaanida maaha si cilmiga inaad uga jawaabto ayaa la rabaa wey tiiba marka laga hadlaya marka waxay ku yihi min asxaabina man qaala ina dafcahu inuu dafciyo adugu waxba cilaad keentay cila mustanbadaad meeshay keentay cilaad keentay kabacdina bushi baa lagugu keeno ictiraad baa lagugu keeno marka bushi lagugu keenay bushi lagugu keenay si cilmiya ad uga jawaabto waxaad jawaabta jawaab muqnica oo fiican oo saxiixa oo loo qaatay inaad ku jawaabtay mar haddaad sidaa ku jawaabto waxaa weeye jawaabtaas aad ka bixiso waxay kutusaysaa hee ciladu inay saxiix tahay taasay dheh nimankaan waxay dheh ina dafcahu inuu dafciyo oo yac iska yidhaahdo linaqdi gurintii iyo bushigii lagu keenay oo muxuu ahaa takhaluf اlxukm can اlcila maxaa la yidhaahdaa in ciladii la helay tusaale ahaan eh, xukunkiina maxaa la yidhaahdaa eh, la waayey taasoo kale inay dhacdoo kale uu iska dafciya hawsha ayada taiirun saxiix bay dhehen waa taiir iyo saamayn saxiixa oo fayo bay dhehen waana la qaadanhayaa bay dhehen hawsha waa la yeelahayaa mar hadduu iska dafciye bushii iyo ictiraadkii ciladii waa saxiixinay tahay way ku tusaysaa saasay nimankaa dheheen shiiraazi laakiin ma yeelin wuxuuna kiri waadaa khaطa'un waa gaf buu yiri shiiraazi lianna almu'ahira saamaynta midka wax saamaynaya lianna almu'ahira midka wax saamaynayo raadayntii saamaynta iskale ma shay weeye tacallaqa alxukmu xukunku uu ku xirmay bihi asaga fi sharc shareecada ku xirtay wey ma aha adigu inaad nooga dhigayso adigu shay jeebkaaga aad ka keensatay oodna leedahay waa cilo oo waa mu'ahir ma aha waa inaad shareecada iyo diinta aad ka keento shaygan inuu cilo yahay shareecada xukun ku xirtay ilaahay subxana watala ukun ku xiray nebigu alay slam ukun ku xiray ijmac kusugan waa inaad keento wuxuu ku yidhi hada khaطun liana almuaira midka saamaynahaya oo raadayntane maa tacalaqa alxukm xukunku ku xirmay wey oo ku dhego lagu qutmay bihi asaga fi sharci shareecada waa in laga helay adigu nooga dhigto may kaama yeelayn wa dafcu naqdi inaad iska dafiso yac iska tiraa naqdigiiyo bushitii iyo maxaa l lagugu keenay can madhab اmucalil kii wax cilaystay oo asagu cilada keenay laga dafciyana laysa ma ahanin bidaliilin daliil iyo xujiya gariy burhaan ma aha buu ku yihi calىa tacaluq اxukmi xukunku inuu ku xirmay bihi maxaa la yihahda ciladiisa inuu ku xirmay fi sharci sharciga inuu ku xirmay ma aho macnaha mutalaazimaan ma aha adugu waxaad cilo aad ku sheegtay inaad noo keentay oo xukun aad ku xirtay iyo inuu xukunka ilaahay iyo rasuulkiisa ay xukun ku xireen isma laazimahayaan waxaa suura inaad gu cilo nooga dhigto oo xukun ka ratibto hee shay aan ilaahay subxana wa taala rasuulkiisu aysan cillo ka dhigin xukun aysan ku xidhin waa kala laba wey marka wuxuu ku leeyay isaga kaa qaradlamay wadaadka wax cillaysanahaya oo kule meeshan cilaan keena xukunna waa ka ratibay iyo in ilaahay subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisu xukun ay ka ratibeen isaga kaa qaldami taas wey wuxuu wa dafcu naqdi naqdiga in laga dafciyo masaa-ishan waxay u baahan tahay laba mas'alo laba masalo ay u baahan tahay maxay tahay qiyaaskan ka hadlaya qiyaaska wuxuu u bahan yahay laba masalo midda kood waxa weeye asabr in loo sabro oodan ka carag markaad adaygeeda aragto inaad ka caragto hadda dadka waxyaalaha qarbi waa kamid ah naxwadoo kale xoogaa markay adkaatay waa laga cararahaya qofku weliga jaahil bu ahaan yani naxw waxba kuma anfacay masaa'isha adag waxay rabtaa awalan waxay rabtaa sabr in loo sabro labo waxay rabtaa takraari in lagu celceliyo kitaabka asaga la akrinaya in lagu celceliyo kutubta kaloo lamustawaha in lagu celceliyo weligaaba inaad wado labaatan sano soddon sano afartan sano noloshaado ah, shayga markaas ka jilcayaa laakiin haddaad marka maalinta waraysa aad ka cararto waxba ma faa'iidaysido ayib marka wuu u jilci doonaa insha allahu tacaala waxaana isku dayay weliga khaladkana yuusan kugu dhicin masalada inaad fahanto awalulwahala inaad fahanto kitaabka uga horey sheekh war inaad ka fahanto haddaad saa u qaadato waad khaldanta weligaa masalaha isku day inaad sheekha uga horey aad ka fahanto kitaabka hore aad ku fahanto ha isku day lakiin maxaa la rabaa sheekha uga horeeya iyo kitaabka masalada ka dhegaysanaya inaad waxun ka faa'iidayso masaladu boqol kiiba boqol baa la rabaa inaad keento soo maaha labaatan inaad ka faaidiso shan iyo labaatan soddon inaad ka faa'idayso hataa soddon faaidisan iyo labaatan wax dhan way sheekh kabacdi maaa kitaab kale dhegaysanaysa labaatan kale faaidsanaysa kitaab kale adsa labaatan kale faaisanaysa kitaab shanaad boqolkaad faaisanaysa shan kitaab marka markaad faaidaysato oo shan sano aad wado toban sano aad waday boqolka boqol msl ad faaiday laakin haddaad isku day wadaadka hor inaad ka fahanto kitabka hore ka fahanto d waa taas sa maa weligin sidaa kuqaldaminin sidaa kuqaldaminino ayib masaxib marka waa in la furo marka wuxuu ui wa dafcu naqdi in maxaa la yihahda la iska dafciyo oo la iska celiyo ninka mucaaridku mucaaridka aad iska dafciso iska celiso dafcu naqdi inaad naqdiga bushinta aad ka dafcido can madhab اlmucalil kii wax cilaynayo cilada watay in madhabkiisi ka celiyo bushintii laysa ma ahanin bidaliilin daliil iyo xujiyo gar ma aha calى tacaluq اxukm inuu xukun ku xihan yahay bihi ciladiisa iyo hawshu watay inuu ku xihan yahay fi har harci ku xihan yahy maayo weligaa masladiisa isaga kaa laazimi marka wadaad haddaad arta masale cilaynayo inta cilo keeni xukun ku xidhaaya ha u qaadana inay saxan tahay laakiin maxaa la rabaa inaad fiiriso ood ka baaraan degto xukunkan ilaahay iyo rasuulkiisa shareecadu ma ku xirtay xukun ma ku xirtay cilo ma laga dhigay inaad ka baaraan degto fiiriso wey oo iska fiiriso wainamaa yadullu wuxuu kutusayaa wey tacliilkiisa madhabkiisa wuxuu kutusahayaa inamaa yadulu madhabkiisa tacliilkiisa wuxuu kutusahayaa calaa tacaluq alxukmi xukunku inuu ku xidhan yahay bihi ciladiisa iyo wasfigiisa inuu ku xidhan yahay cindahu asaga agtiisa wey laa cinda allaahi he walaa cinda rasuulihi wey marka ma garata horta sida loo kala tuuray fiiri inamaa yatacalaq inamaa yadulu calaa tacaluq اlxukmi bihi cilada iyo wasfiga asagu watay cindahu ay cinda almucallil cinda almujtahid inuu agtiisa ku xiran yahay wey walaysa almaطluubu shayga la dalbahayo oon baranayno raadinaynana ma aha e cilaة اmucalili midka wax cilayna ciladiisa waxaan raadinayna maaha wey wainama almaطluubu waxaan raadinayno annaga baarayno naga maqan waxaa weeye cilaة sharci sharciga ciladiisi wey soo laba shay oo kala duwan maaha shaygaasi waa garnamay laba shay oo kala duwan wey waxaa la raadinaya oo la raba in la ogaado waxaa weeye cilatu sharci shareecada ciladeeda xukuna lagu xidho laakiin anagu wadaad ciladiisa ma baarayno danna nagama haysaw laakiin haddii wadaadka aad rabta inaad la niqaashto oo asaga si gooniya ah aad rabta inaad ula niqaashto ciladiisa waad ku foofi oo waad baari waad rogrogi kabacdina waxaad fiirin war cilladan wadaadku sheegaya ma cillo sharcigu ictibaariyey oo tixgeli wax ka soo qaadayba mise waa cilo isagu isboodsiiyey hadday marka cilo sharci tixgeliya tahay waa saxoti la rabi hadday tahay cilo isagu isboodsiiyey waxaa la walaal cilada cilo kuma ahane meesha isaga tag waa ku lugoyn fasaqata waa dhacay buu ku yidhi hada alqowl qowlka waa dhacay qowlka asaga oo muxuu ahaa qowlka asagaa yidhi ina dafcahu linaqdi ta'tiirun saxiix la yidhi qowlka asagaa fasaqata hada alqowl qowlka waa dhacay saxna maaha wey laanna waxaa la raadinaya waxaa weeye cilatu sharci weeye maaha cilat lmucallil mucallilka ciladiisa maaha cilatu sharci baa la raadinaya wuxuu rabaa hadda inuu su-aal ka keeno yidhaahdo tacsiirkan la sheegayo oo laleeyahay tacsiir waa in la helo ilaaanlaa takuuna cilatu muasirata fi xukma lasoo yidhi tacsiirka xaggee laga fiirinaya ma wasfigaan ka fiirin ama asalkaan ka fiirinaynaa ila meesha waxaa yaala arkaan asal iyo farac iyo xukm iyo cillaa yaala tacsiirka marka xaggee ka fiirinaynaa ma asalkaan ka fiirinaynaa mise wasfigiiyo oo maxaa waxaan le farci baan ka fiirinayna tacsiirka xaggee laga raadin laga raadinaya asal miyaan ka raadinaa mise farac taas hadda laga hadlaya wuxuu ku yidhi wa fii ayi mawdicin mawdic kee ka aho yuctabaru la la tixgelinayo wax laga soo qaadaya taaiir alcilati cillada taaiirinteeda xageen ka raadinayna ma asalkan ka fiiriya mise farcan ka fiiriyaa fiihi wajhaani laba weji baan leenahay anagu haddaan nahay shaaficiya ku culama shaaficiya haddaan nahay laba weji baan leenahay min asxaabina waxaa ka mid a man qaala yidhi yutlabu waa la raadinaya waa la dalbaya waa la jirinaya taaiiruhaa ee taaiiru lcilla weeye fi اlasli asalkaa laga raadinaya wanaadaayo meesha waxay dhahan wax laga fiirinahaya oo mahudhada oo maxaa le biyo dhac waxaa weeye taahiirka waa in asalka laga fiiriyo saasay dhaheen maxay yihin cilada daliilkuna waa ka lianna alcilata bay dhaheen cilada ayaa tatafaracu lianna alcilata tatafaracu ciladu waxay ka farcoontaa oo ka timaadaa weeye oo maxay ka soo burqataaba min alasli asalkay ka timaadaa markaan asal helno iyo xukun meel yaalla oo shareecadu ay ka hadashay yaanu waxaan baaraynaa ciladiisa ciladu marka waxay ka soo farcamaysaa hee asalkii xukunkiisheela kasoo farcamaysaa wy lanna alcilata tatafaracu waxay ka timaadaa min alasli bay ka timaadaa awalan marka horeba halkaasay ka timaadaa oo haddaadan asal haynin oo aayad quraan ay xadiis haynin hadda cillo maba raadin kartidba hagaad cillo ka raadinaysaa hawada miyaad cillo ka raadinaysaa horta waa inaad hesho ilahay qowlkiisa qowl nabi alayh isalaatu wasalaam kabacdina aad baarto qowlullahi caza wajal oo qowl rasul alay slm cillada uu ku taagay sababka ku taagay xikmada ku tagan wa inaad baartayo wasfi ku taagaya markaad halkaa hesho kabacdi halkaasaa cilada ka soo saaraysaa ciladii markay kuu sugnaato soo saarto kabacdi baad wixii ayada la macno oo furuucan ahe yaad ku sixiraysaa ansaxanya marka shiraasi lianna alcilata tatafaracu can alasli awal uma intaas kabacdi mar haddii ayadii la helay oo ciladii asalkii laga helay e oy taatiirinayso saamaynayso yuqaasu waa la qiyaas qaadan wey yuqaasu asl wey asalka loo qiyaas qaadan alfarc farc baa loo qiyaas qaadan caleyhi dushiisa ah, uma yuqaasu aa alfarcu calayhi cala asli aad uga qiyaas qaadanaysaa mar haddaad asalkii heshay ciladiis aad heshay oy saamaynayso waxaa wey halkaas uga qiyaas qaadanaysaa gurishiraas waa saxan yahay faidaa lam maxaa la yirahdaa yuathir hadduusan maxaa la yihahdaa saamaynin wasfigii hadduusan saamaynin fi lasli asalka hadduusan saamaynin lam tahbut ma sugnaanayso alcilatu ciladii ma sugnaanayso fiihi dhexdiisa wuxuu ku yidhi faidaa lam yahbut hadduusan sugnaanin asalka haduusan taiirkii maxaa la yirahda lam yuair faida lam yuair haduusan saamaynin filasl asalka hadduusan saamaynin oo wax saamaynaya wax raada ah uusan ku yeelanin ee waxaa la yiraahdaa lam tahbut ilcilatu ciladu ku sugmi mayso fiihi filasalkiina kuugu sugmi mayso ama afwan maxaa la yirahdaa fifarc lam tasbul cilatu fiihi filfarc hadduusan taiirkii iyo saamaynta asalka aysan ku sugnaanin lam tasbut ilcilatu fiihi filfarc kuugu sugmi mayso mar haddaadan asalkiiba aadan ku haynin wax taiira iyo wax saamaynay wax raadayna hee kuugu sugmi mayso farci waxba kuugu sugmay lanna waxba ma wadatid marka horeba waxba ma wadatid fakanahu cadmu daabigi maxaa la yidhaahdaa mucalilka fakanahu waa ninba hadda laga hadlaya la soco fakanahu mujtahid ama mucalilku waxaad moodaa radd farca inuu celiyey oo u naqay ama ilxaaqiyey raddi iyo ilxaaq iyo wataan soo mar waa isla macno fakanahu mujtahidka munaadirku waxaad moodaa Eh, radda inuu maa u celiyo u naqay alfarca farci inuu u naqay ila اlasli asal inuu u celiyey bigayri cilati اlasli asalka ciladii waxaanayna ugu celiyo mar hadduusan taأiirku asalka ku sugnayn waxaa la yidhaahdaa farciina kuugu sugmi maayo hadduu farca ku sugmo e waxaa wey waa in asalka hadduu kusugmaan laya asalka hadduu ku sugmo taأiirku waa in farca laga helo waa in farca laga helo fakana waxay moodaa radda alfarca inuu u celiyo u naqay ila اlasli asalka inuu naqay bigayri cilati اlasli asalka ciladiisi waxaan ahayna uu ku waafajinay waana baail laabudda waa inay iswaafaqaan asalka iyo farcu fi lcila waa inay isku waafaqaan laakiin haddaad farca celiso asal u celiso uguna celiso ciladiisi asal ku jirtay waxaan ahayn lagaa yeeli mahayo lagaa yeeli faida lam yuair fi اlasli lam tasbax ila fiih wa minhum waxaa ka mida man qaala yidhi yakfi waxaa ku filan oo hawshaa nooga filan bay dhaheen an yuaira inuu saameeyo maxaa la yihaahdaa waصfigu inuu saameeyo fii mawdicin min ausul Ah, mawdic min ausuula inuu maxaa laya saameeyo ayaa nooga filan wey inuu tasiiriyo oo saamey meel walba qasamahayne haddaan shareecada markaan fiirino iyo masaa meel aan ka helno iyo asal wasfigaan uu cileeyey oo saameeyey he meel un haddaan ka helno waxay dhaheen waxaa weeye cillo unbuu noqonayaa qasam inuu muarid noqdo meelo badan laga helo qasam oo joogtooba qasam wey wa man yakfi wa man qaala yakfi waxaa ku filan an yuaira fii mawdicin min اlusul usuusha meel un ka mida inuu maxaa la yihahda u cileeyo wa huwa ikhtiyaaru shaykhina alqaadi abuayibi abuayibi maa l tabari weeye raximah اllahu tacaala wahuwa صaxiixun cindi saasaan agtaya saxiixa buu ku yii indi sheekhsiinuusa horan usoo marnay jalsadiisina asagu muciidu ka ahaa maxaa dhacay liannaha ciladu idaa aharad hadday saamayso fii mawdicin min alusuul usuusha meel ka mida hadday saamayso usuusha kitaabka iyo qur-aanka iyo sunada meel hadday saamayso dalla hawsha waxay kutusaysaa weeye calaa sixatiha inay saxiixda kutusaysaa maalin maalmaha ka mida saman samanka ka mida hadday meel cilayso oo maxaa layaa saamayso waxayna tusaysaa buu yidhi inay fooyadu bayna tusaysaa waidaa saxad hadday asaxdo fii mowdicin meel hadday asaxdana wajaba waxaa waajib noqonaya tacliiqu lxukm xukunka in lagu dhejiyo calayha cala lcilla in lagu dhejiyo xaysu meeshiiyo wujdad laga helo meelun haddaan waa ka helnay inay wax saamaysay waxaa waajib noqonaysa buu ku yidhi meel kale haddaan ka helno hee inaanu ku dhejinno ma aha inay meelo badan gasho qasam aho wadaaddaa saas yihi madhabka isagana wadaadaa maray madaahib unbuu tirinahaya madaahib ayuu tirinahaya marka wda صaxat fii mawdicin hadday ciladii asxdo mawdic hadday asxdo wajaba tacliiqu اxukmi xukumkii maxaa la yirahda in lagu xiraa waajib noqonaya calayha calى اlcila xayثu wujidad meeshii laga helay meeshii laga helay in xukumka lagu xiro ayaa maxaa l waajib noqonaysa marka khilaafaad baa ku jira laakiin waxaa weye sidaa asaga u sheegay ayuu maxaa la yidhaahdaa yuushiraasi u daayey oo u maray weye mana usan labadaa wejin baa laga leeyahay hadda laba wejin baa kusan tasiirka laga fiirinaya ma ciladaa laga fiirinaya maxaa la yirahda mise waxaa laga fiirinaya faraca wuxuu ku yiri meesha laga fiirinaya waa xagee laba wejin baan ka leenahay buu ugu sheegay fasl wasaadisu midka saddexaad waxa weeye ciladii buriye oo fasaadiya waxaa weeye an takuuna inaata ciladu weeye muntaqidatan ama muntaqadatan mid la buriye Ah, muntaadatan ismaac laga dhig muntaadatan mid burtay oo la buriyo waa inay noqoto muntaqidatan haddaad tiro mid buraysa ay noqonaysaa markaasu ismu faacil haddaad ka laqbayso laakiin nusakha waxay maxaa la yidhaahdaa ay xarakaynayaan in laga dhigo eh, maaa ism mafcuul oo la kordhigo la yidhaahdo an takuuna muntaqadatan mid maxaa la yidhaahdaa la buriyey burtay inay noqoto wahiya waxaa weye isaga maa maslagan de waa maslaku naqdi baa loo yaqaana maslku naqdi baa ley usuuliyintuna waxay yihahdeen waa min akhtari wa ashkali maxaa lay masaaliki naqdi cilal midka ugu dhibka badan wey ka ugu dhibka badan wey ayb cilalkan badan oo hadda aan ka hadlaynana laba baab baa loo celiyaa wadaadda labaatan ka dhiga ko lix toban ka dhiga ko shan iyo toban toban ka dhiga laba baab baa loo celiyaa almancu walmucaarada almancu walmucaarada loo celiya marka tan mida kuwa ugu dhibka badan bay ka mid wahiya waxaa weeye maxaa la yihahdaa naqdigu waxaa weeye wahiya naqdigiiba hadda macnaa buu milicsanahayaa wahiya waxaa weye naqdigu an tuujado waa in la helo ciladii waa in la helo an tuujad acila ciladii waa in la helo la soco sa an tuujada caleelaya ciladii waa in la helo wasfigii waa in la helo macnihii waa in la helo walaa xukma macahaa xukun la socdana ma jira garahad meeshan wasfi baa yaalla cilaa yaalla macnaa yaalla sabab baa yaalla wax xukun oo la socdana ma jiro takhalafa alxukm takhalafa alxukm he can alcila midi loo yaqaano xukunkii marka waa dib dhacay wey waana ceeb wey waa ceeb mar haddaad tiraad ciladii waa tana xukunkii meeye lama hayo ciladu waxaa laraba inay noqoto taabic noqoto xukunkuna matbuuq noqdo oo raaco haddaad tiri ciladii waa tana e wax ukuna aadan meesha ku dhisin ad maaad faaid maaad faaidey ma jiro bilaashw marka waa ceebbay noqonaysaa waqaala asaabuna waxay dheheen qaala asxaabu abu xaniifa waxay yidhahdeen wujuud اcilati ciladiioo la helo min gayri xukmin midaan hadda naqdiga la yihahdo qaar ba waxay yidhahdaan wadaado badan ba waxay yidhahdaan hadday cimriga nafnagaariseen rawdahan ku arki doonaaye waxay ka dhigaan naqdiga waxay ka dhigaan inuu yahay takhaluf maxaa la yahay xikma xikmada wey ma aha maxaa la yidhaahdaa xukunka ma aha wadaadda waxay leeyihiin meeshan waxaa looga hadlayaa waa takhaluf اlxukmi laa takhaluf maxaa la yidhaha takhaluf alxikma wey takhaluf alxukm ma aha taa marka qalbiga ku hay lakin hadda ku mayno ku mayno qaala asxaabu abi xaniifa waxay yidhahdeen wujuud اlcilati ciladii oo la helo maal min hayri xukmin xukun la'aan cila meesha waa taalla wasfi waa yaalla macna waa yaalla la fahmi karo laakin xukm min hayri xukmin weeye laysa binaqdin lahaa ciladii in la buriyo wasfigii in la buriye ma ahay dhehen waa diidnay dhehen hawshaas hawshaa waan diidnay qaadixna maaha ma yeelaynay dhehen ayb ila waxaan waataan soo sheegnay qishada qawaaxid baa lagu magacaabaa bal huwa muxuu yahay baa li marka maxay faa'ideynaya waxay dhehen bal huwa waxaa weeye midka asaga waxaa weeye Eh, in ciladii leel xunkii la waayo waxaa weeye bay dhaheen takhsiisun waa takhsiisin iyo khaas yeelid lahaa maxaa la ciladii la khaas yeelay ciladii la khaas yeelay walaysa binaqdin burinna maaha iyo qaadixii ceebna maahay dheh maxay dhaheen mataqaanaa middaan misale iska dhabyaro middaan waxay dhaheen haddii cilada la helo xukunkiina la waayo waxay dhaheen ceeb maaha naaqidna maaha qadxina maaha oo maxaa dhacay waxay la macno tahay dhaheen xukunkii caamka ahaay oo kale cilladan waa cillo caam ah meeshaan marka iyada ciladii waa la helay xukunkiina waa la waayey marka meeshaan iyada waan ka soo reebaynaa meelaha cilada la helay xukunkiina la waayey bay ka mid tao shay khaasaan ka dhigaynaabay dheheen meelaha kale oo shaqaynaysaa sidii naska caamkaa soomalilan aqoobay nas caama markaad haysato haddii nas khaasu ku yimaado hee soo wax kama goyn jirin a markaas miyaad dhihi jirtay dheheen naskan caamka masaladaanu maxaa le ka shaqeeyo wax ka qabto waxaa lagu ohanaya haddaad saas tirahdo horta nas khaasaa ku yimid oo khaas baa diiday haddana waxay ku leeyihin tan cilada waa khasisaynaa ciladan cillo caama waa guda ballaaran tahay meeshaan ayadaa xukunka uu dib dhacay oo la waayey waan ka khaas yeelaynaa ceebna u keeni maysa horow socday dhahaya markaasay dhn bal huwa takhsiisun laha ciladu waxay dhaheen ciladu caam ay ahayde waan khaas yeelaynaa walaysa binaqdin burina ma ahay dheheen burin maa hawsha ayadaa oo ma burinayay dhaheen maxaa la yihahdaa sida cumuumkii kale weeye ka leexda shaygaas la ka waradinaya wuxuu kuri wadaliilu calaa fasaadi dalika qowlkan asaga ah oo dhahaya laysa binaqdin dhahaya fasaadka waxaa kutusahay huwa waxaa weeye annaha cilatu mustamada horta cilo lala soo baxay wey cilo mustambada oo lala soo baxay wey ayib saasuu shiraasi maxaa la yidhaha yiri wey laakiin kutubta usuul fiqiga waxaa la yidhaahdaa inta badan ma kala qaadaan ma mustambada maxaa la yidhaha ma mansuusa maxaa la yidhaahdaa ma kala qaadaan wey laakiin markii snacka loo ego de markay mansuusa tahay waa xoog badan tahay markay mansuusa waa xoog badan tahay hadday nas ku yimid waa xoog badan tahay marka shiraa siduu wado maxaa la yidhaahdaa laysa bibacid marka anaha waxaa weeye huwa waxaa weeye anaha cilatu mustanbad horta waa cilla mubtadidku uula soo baxay haye faidaa wujidad haddii ciladii la helo uu soo saaray min gayri xukmin xukun la-aanna maxaa la yidhahda ay noqoto wajaba waxaa waajib noqotay alxukmu in la xukumo oo la feermeeyo oo la rido bifasaadiha inay faasidanto baail tahay wax aad soo saartayna aysan cilo ahayn waxba aysan ka jirin wey xunba inay tahay ayaa maxaa la yirahda meesha lagu ogaaday idaa wujidad haddii la helo ciladii mustanbadadahay min gayri xukmin xukunkiina uusan la socon wajaba waxaa waajib noqoto laazim noqoto wey alxukm inaad xukunto oo feermayso oo qada ku rido bifasaadiha ciladaas inay faasidanto baailo tahay maxaa daliila shiiraasow dliilhu waxa weey xukunkan dliil dliil hada ukm waa ila wajaba xukm fasaad somadhin dliil w dliil hada xukm waxaa weeye alcilal sharciyatu cilalka sharciga ama alcilal harciya in la yihahdo dliilhu alcilal harciya in la yihahdo waa maaa la yihahdo a si kasta ahaatee muxuu daliilkiisu waxaa weye alcilal acaqliya cilaka caqliga cilal caqli maxay ahayd cilalka caqliga waxay ahayd markii cilada la helo macluulkeeda iyo wixii ka ratibaya waxay kutusa in la helo war dab haddii halkaa hadda laga shigo holco oo saa u taabato waa gubanaysaa cabaad ba afka ku dhufanaysa maxaa dhacay lianno dabku waa cilo wey waa cilo iyo sabab iyo macno maxaa leeyaha muxriqa oo waxgubo oo la yaqaano haddii marka ciladaa dabkaa la helo waxay ahayd macluulka xukunka inuu ka dhasho hee inaad gubato oon baa ku hayay biyuhu waa cillo sabab iyo macnay ahaayeen biyaha ayagaa haddaad cabto waxay ahayd oonka inuu ku daayiyo ood ku dhaadanaato ood ku wabacdo waad gaajaysanay raashinku waa cillo iyo maxaa leeya sabab weeye waa was iyo macno haddii la helo waxay ahayd gaajadii markaad cunto gaajada ay kaa harto marka cillo sharci ah haddaad bakeeri saa u qaato dhagaxa ku dhufato hee waxay ahayd cilladu waxay ahayd caqliyada inuu qalalac yaroo kala jabad kala daato marka wuxuu ku leeya sheegaan cillu ahaa waxay ahayd xukunkiisu inuu ka ratimo xukunkiis inuu ka ratimo yimaado ayay ahayd wy laakiin wadada qaar ba waxay ku jawaabaan waxaa la yihahda cilalka caqliga iyo cilalka sharciga waa kala xoog badan waa kala duwan yihin waxyaale furuuq badanoo udhacaysa ayaa jira lakin shiraasi uu ka niqaashaa ayb almuhim wuu radiyey warka asaga warka asaga wuu radiyey oo maxaa layaha asaab maaa la abu xaniifa wuu radiyey wuxuu leeyahay ciladii haddii la helo xukunkiina waa in la helo haddii xukunkii la waayo waxaa weeye waa naaqid naqdiba ku noqonaysaa qadxi bay ku noqonaysaa ceeb bay ku noqonaysaa waxaasun inaysan cillo ahayn ayaa meesha kaaga soo baxaysa weeye waana sida maxaa la yiraa dee jumhuurtu ay qabaan xanaafta markii laga reebo jumhuurta xataa xanaafta niman ka mid ah la socda jumhuurta la socda jumhuurta xanaafta qaybo ka mid ah la socda wuxuu ku yidhi faamaa wujuudu lmacna alcilla cillada macnaheediioo la helo faamaa wujuudu lmacna alcilla cillada macnaheediioo la helo walaa xukma xukmna uusan jirinin cillada macnaheedi waa la hayaa cillada macnaheedi waa la hayaa maxaa la yidha walaa xukma wax xukmnan uma jiro meesha xukun ma yaallo wa huwa aladii kii weeye samatu ay ku magacowday almutafaqahatu kuwa maxaa la fiqiga barta ay ku magacaabeen alkasra wannaqda ay ku magacaabeen weeye min ariiqi ilmacnaa xagga macnahaw hadda wuxuu rabaa masaladii mu sii masaladu sii faafahinaya iyaduu tafaasiil gelinaya iska dhibirta eh, marka wuxuu yidhi macnihii waa la haya macnihi cillada waa la xukna ma jiro ka asaga waa midkii fuqahadu ku magacaabaan buu ku yidhi ila soo la soco muxuu hadi fuqaha meeshaan u keena waa inaad fahanto fuqaha waa meeshaan u keena waxaa jira waxaa la yihaahda waxaa jira maalin horan waa soo sheegay waxaa la yihaahdaa jadal fuqaha jadal fuqaha ila fuqahadu waa niqaashahaya madaahibtu masaa'il bay isku hayaan adila isku hayaan cilal bay isku hayaan marka waa la niqaashaya xanaaftu masale keenaya xanaaftu shaafici masale keenaya maalikiyadu masale keenaya daahiri masale keenaya waa la niqaashahaya bal iskaba dhaafe madhabka gudihiisa culumada dhexdooda ayaa niqaashaya culmau shaafici dhexdooda niqaashaya nin baa cillo keenay nin baa sabab keenay nin baa wasfi keenaya waa la niqaashaya marka kiibuu ka hadlahaya tana marka fuqaadu wuxuu huwa alladii kii weeye haddii ciladii macnaheedi la ilaha xukunkiina la waayo huwa alladii kii weeye samawta ay ku magacooday almutafaqahatu ragga fiqiga bartaa waxay ku magacaabaan alkasra wanaqda bay ku magacaabaan saasay ku magacaabaan kasriga iyo naqdiga horta waad hadda naqdigu hadda waa kaan soo maraynay kasri naqdi luqa alcarabiya hadda markaa naqdigu waa shay la buriyo derbiga in la buriyo huwa naqd hay burburiso derbi jejebiso geeda jebiso huwa naqdi wey kasriguna muxuu yahay de waa inaad jebiso ul intaad qaadato aad bash ka siiso luqa carabi saasa laga yaha lakin istilaaxan waa ka duwan istilaaxan waxa waa ka duwan yahayo waa in ciladii la helo xukunkiina hee la waayo wuuna qaybso asga qaybsan tafaasiil baa ku jirta wey lakin tafaasiilsha hadda ubixi mayno waa uu qaybsan maay marka maaa l mutafaqaad maay meesha nusa qaar waxaa ku qoran wahuwa ladii maxaa la yiri yusamiihi baa ku qoran wahuwa ladii yusamiihi almutafaqahatu alkasra wanaqd markataa nuskadaasana fiican wahuwa ladii yusamihi in la yidhaahdo saasaa ka fiican waladii samatu almutafaqahatu alkasra wanaqd oo muxuu yahay min ariiqi macnaa wey min ariiqi ilmacnaa wuxuu rabaa inuu ku yiraahdo kasrigu waxaa weeye kasrigu iyo maxaa la yidhaahdaa wuxuu ku yimaadaa dhowr weji weji ka mid hadda noo sheegayo oo muxuu yahay hadduu ku yimaado cilada iyo bushintu ay ka timaado min ariiqi اlcila warkaas aad u fahma min ariiqi اlcila min ariiqi اlwaصfi min ariiqi اlmacna hadday ku yimaado oo ceebta iyo mesha maxaan ku haynaa xukm iyo asal iyo cilo maxaa l farc baan ku haynaa soo maaha haddii kasriga iyo bushinta iyo mucaarado ay ku timaado ceebtu ay ku timaado xagga cilada ay ku timaado waxaa loo yaqaanaa kasri baa loo yaqaana cilada aad wadatay cilada meesha wasfi iyo maxaa la yihahdaa farac iyo asli xukmad ku hay soo maaha ciladii aad wadatood wax ku dhisaysay ayaa la weeraray oo la bushiyey taasaa waxaa loo yaqaanaa he kasri baa loo yaqaanaa taasaa kasri loo yaqana marka saas wuxuu ku yidhi maxaa le waxay u yaqaanaan weli samadu almutafaqahatu alkasra wanaqda bay ku magacaan min ariiqi اlmacnaa ay min ariiqi اlcila wey la soco meesha min ariiqi اlmacnaa ay min ariiqi min jihati he alcilati wاlwaصf waa inaad tirahdo wey halkaasi maxaa la naqdinahaya oo ceebta ku imaanaysa wasfigaagi waa la durahaya la bushinahaya oo l wasfigan aad la ordayso waxaa weeye waxaa ku jirta cudurka noocaasi noocaasu qabay annagaa baarno dhakhtar u geyne saasaa laleeyahay haddii laakiin uu ku yimaado bushigu uu ku yimaado bushigu hadduu ku yimaado cilada iyo maxaa la yidhaahdaa xukunka iyo hawlahaasoo dhan ku yimaado waxaa loo yaqaana naqdi baa loo yaqaana hadduu bushidu ay ku timaado oo lagaa weeraro cilada aad la ordayso wasfiga aad wadato xukunka aad wadato waxaan dhan hadii lagaa weeraro haadaa naqdi baa loo yaqana wxu dhan waa lagaa burinaya marka marka qaarkood way qaybiyaan w marna isusoo dhadhoweeyaan wahuwa waxaa weeye buu ku yidhi isagu sii fasirahayaa maxaa la yidhaahdaa kasrigii oo min ariiq maxaa la yiraa hadda kasrigu rabaa inuu ka hadlo naqdigana wuu dambaysiin doonaa naqdiga wuu dambaysiin doona wuu soo wadaa wuxuu ku yiri wahuwa kasrigu macnaa oo cilada oo lagaa weeraro waxaa weeye an tubdala waa in lagu bedelo alcilatu ciladu waa in lagu bedelo ciladi waa in la bedelo cilo kale lagu bedelo an tubdala cilatu ciladi waa in la bedelo cilo kale lagu bedelo mar haddii ciladii lagaa weeraro la socaada ciladii aad wadatay baa lagaa bushiya markaasaa tan cilada ma igu haysataa cilo kalaan haysaa jeebka kala soo baxay boorsada waa tanay tan qabsaatay mid kalaad markiiba miiska soo saartay Ah, marka cilad huwa antum dal cilatu ciladii baad ku bedeshay oo bacda awsaafiha ama sifaadka ay lahayd cilada sifaad bay le marka qaarkood sifadii qaybo ka mid ah lagaa weeraro lagaa bushiyey ayb awsaafteediba waxaad ku bedesha bimaa baad ku bedeshay huwa asaguba fii macnaaha macnihii cilada shay macnaheedoo kale ad ku bedeshay ama maxaa le awsaaftii ay lagaa bushiyey kuwo la macnahaad ku bedeshay ayb laakiin meeshan waxaa u baahan in la baraarujiyo shiiraas hadda anaga wuxuu nooga dhigay huwa an tubdal cilatu oo bacda awsaafiha bima huwa fii macnaaha wuxuu nooga dhigay in qofka mucalilka oo asagu wax cilaysanayo inuu asagu ciladiisii markii laga bushiyo uu cilo ku bedelahayo wasfigiisii markii laga bushiyo wasf ku bedelanayo saas daahir ka muuqata laakiin kutubul usuulka waxaa aada ugu badan cidda maxaa leeyahay cilada wax ku bedelaysa oo wasfiga wax ku bedelaysa inuu yahay ninka ku soo oo ah muctaridka loo yaqaano adugu mucalil baa tahay mustadil baa tahay waxbaad deliisanaysaa mucalil baa waxbaad cilaynaysaa ninka muctaridka adiga ku bushinahaya ninkaasaa wuxuu samaynaya cillada aadootiyo cillo kale ku bedelahaya oo wuxuu leey meesha cilladaadan ay taalo cillo kalaan dhigahaya cilladaadan awsaafta ay leedahay awsaaf kalan ku bedelaya shaati kalan gelinahaya saasaa kutub usuulka aad ugu badan usul saas uba lakin labadaba waa dhici kartaa labadaba waa dhici kartaa in ninkii maxaa layaha mustadilka mucalilka ahaa marka ciladiisi lagu qabsado cillo kale uu meeshii keeno ciladiisa awsaafteeda ah markii la taabto awsaaf kale uu ku bedelo waa dhici kartaa waxaa kaloo dhici kartoo badan in hee maxaa layaha ninka muctaridka oo adiga kula doodaya ciladaadii intuu meesha ka tuuro ku yira waa waxba ma taraysa cillo kale uu ku bedelo awsaafta cilladaadu ay lahayd uu awsaaf kale ku bedelo inta waa dhici kartaa marka saa maskaxdooda in loo furo kale waan ku arki doona marka wahuwa waxawey an tubdala cilatu ciladu waa in lagu bedelo aw bacda awsaafiha baa waxaa lagu bedelay bimaa huwa fii macnaaha cilada wax la macnaa awsaafta wax la macnaha lagu bedelay markii lagaa bushiyey yaad cilad cilo macnaha keentay oo xukunkii saamaynaysa ta'tiirinaysa baad keentay wey ayib ama awsaafteedii maxaa la yihahdaa wax lamidaa ah meesha keentay uma yuujadu waa la helayaa daalika waصfiga macnahaas yuujadu daalika macnihii iyo maxaa la yihahdaa ciladii baa la helayaa an yuujada daalika oo ah ee macnihii macna cila baa la helahayaa min gayri xukmin xukunkii la-aantiis macnihii kalood meesha ku soo bedeshay ood keentay waa la helahayaa waa joogaa laakiin maxaa la yihaa wuxuu noqday min gayri xukmin xukun la-aan buu noqday xukunkii ma jiro fa haada midkaan asagaabuu ku yidhi yundar waa la fiirinahaya fiihi waa la fiir tafaasiil baa ku jirta hala boodi mar hadday saa noqoto waxaa weeye macnihii haddii lagaa bushiyo xagga cillada lagaa bushiyey waxaa weeye hala boodina tafaasiil baa ku jirta iska fiir waa kana tafsiirka fain kaana alwasu haduu yahay wasfigii ciladii hadduu yahay alladii midkaasoo abdalow uu ku bedelay ayra muairin mid saamaynaya ayrkiis haduu yahay fiukm xukunka wey dalla wuxuu kutusahayaa calaa fasaad cila cilad faasid tahay wasfiga aad meesha kusoo bedeshay ciladaadi markii la bushiyey aad wasf kale kusoo bedeshay cilo kale aad kusoo bedeshay waxaa weeye xukunkiina ma saamaynin waxay kutusaysaa waxaad meesheekado cilada nooga dhigaysa inuu baail yahay inuu baail waxba ka jirin ayay kutusaysaa saas kutusaya misaalada halkan keena waaa kamid ah. hal misaal hadaan hadaan misaal ah. misalada keena waa halkan kamid masalada lafta loo misaal waxaa kamid a ah. waxay yidhaahdaan salaat lkhawf salaat lkhawf markii laga hadlaya waxay dhahaan salaatun yajibu qadaa'uha salaat lkhawfku waa salaad yajibu qadaahu in la qadeeyo ay waajib tahay haye fayajibu waxaa waajib ah adaa'uhaa in hadda ada loo guto kalmni sida amnigii oo kale salaat khofka lagama tegi karay ku waa salaad maxaa dhacay ciladu maxay tahay salaatun yajibu qadauha waa salaaday wajibin in la qadayo hadday kaa tagto haye fayajibu marka waxaa waajib noqonaya haddii in la qadayo ay waajibto kolley mar walba lagaa rabo he fayajibu adaauha in la guto waktigeeda waajib noqonaysa kalamni sida amnigoo kale ila amniga markii la joogo soo waajib maaha salaada in waktigeeda ada loo tukado so waajib ma ahayn saasoo kale ay dheheen saasay dheheen ayb oo la isku haya marka eh, markaad saa tirado adugu saa wax u daliishato nin baa kugu imaanay markaasuu ku leeyaha fayactarid muctarid baa imaanahaya nin muctarida ayaa kugu soo bada wuxuu ku leeyaha bianna khusuusa salaati salaad inaad ku khaas yeesho bianna khusuusa salaa salaad inaad meeshan ku khaas yeesho oo tirahda salaad maxaa la yihahdaa weeyo in la waaji in la qadayay waa waajib salaad magac salaada meeshan isticmaasho malqiyun mid la tuuray wey ku yidhi bilaash wey ah, bilaash wey warka asagaa wey aye falyubdal ha lagu bedelo buu ku bilcibaada cibaada ku bedel meeshan aadna leedahay salaatun yajibu qadaa waxaa tidhaahdaa cibaadatun yajibu qadaa aana le oo maxaa dhahay wuxuu ku leeyahay cibaadaadkao dhan haddii laga tago waa waajib in la qadeeyo sown haddaad ka tagto in la qadayso waajib maaha maxaad salaad hadda ku maartay haddaad xaj aad ka tagto inaad qadayso waajib bay kugu tahay marka wuxuu kuleeyahay cibaadaad meeshaa noogu bedelay warka markaa laga kaado fayubdalha lagu bedela buu kuley bilcibaadati meesha wixii kuu yaalay oo ahaa salaatun ah yajibu qadaa u ah waxaadna tidhaha cibaadatun e yajibu qadauhana dhow ku bedel igu waa la bedelo sooma jeedid waxoo laga kala tuuray sidaa daraaddeed waa midaan hadda in ilaashiyaasha meesha uu leeyahay wa huwa an tubdal alcillatu he oo bacda awsaafiha muctaridka inta badan la yimaado isaga wax bedelo kala tuura intaa markuu la yimaado oo cibaado ku bedelo iyo haddana uma yunqadu isagina waa la burin laftigiisi baa la burinayo bisawmi xaa'id baa lagu burin xaa'ida soonkeedaa lagu burin oo xaa'ida soonkeedu muxuu yahay waxaa lagu oran xaa'ida soonkeedu fainahaa e maxaa la yidhaahdaa xaaida soonkeedii maaa l soom baa lagu jira waa fainahaa tajibu maaa l qadaauha waa cibaado xaaidada soonkeedu inahaa cibaadatun baa lagu oran tajibu qadaa'uhaa walaa yajibu adaa'uha xaa'ida soonkeedu waa cibaado ay waajibtahay in la qadeeyo xaaidda in soon qadayso waajib ma laakiin inay gudato ka warramo iyadoo xaaida ay soonto xaaraam wey asagiina naqdi baa lagu ku shubaa lagu keen waa laga buriyey waa laga buriyey walaa yajibu adaa'uhaa bal yaxrum marka sidaas ayay miaalladooda ka mido miaal marka kutubta kale qaar baa matniga ku keena qaar baa matniga ku keena insha allahu tacaala marka waa arki doona hadii ilaha yidhah marka muxuu ku yidhi meeshaan wuxuu ku yidhi fain kaana alwasu ladii abdalahu wasi ku bedelo meesha keenay oo cibaadoo kale uu yidhi haddana waa laga naqdiyey soo ma ahay ayru muair haduu yahy iukm xukunka uusan saamaynay dalla wuxuu kutusaya calaa fasaadi cilati ciladu inay faasida tahay ayuu kutusahayaa weeye liannahu idaa lam yakun hadduusan ahayn muairan mid saamaynahaya xukunkii wajaba isqaau waa la iska tuura wey war waxaan waxba saamaynaynin maxaad noogu keento noogu bedesha hala tuura midkaas isagaa wa idaa saqata hadduu dhacana e maxaa l lam yabqa shay-un saas anaga noo qoran laakiin nuska laba macnoo kalaa ku qoran nuska qaar waxaa ku qoran wa idaa sakata idaa saqaa baطla baa ku qoran qaar saasaa ku qoran qaarna waxaa ku qoran waidaa usqia he waidaa usqia kabacdi faimaa maxaa la allaa yabqaa shayun baa ka bilaabanaysaa intaan dambe o lam yabqa shay o meesha kuma qorno waidaa usqia wey hamse la isticmaalo waidaa usqia he faimaa halkaas hadalkaas bilaabanaya nusa qaar saasay leeyihin kuwana waxay leeyihiin waidaa saqaa baطla saasaana saxw hadalkan hadda annaga lam yabqa meesha waxaa weye waa laga fiicanya hadalkaasa waa laga fiican yahay waxaa ka fiican in la yihaahdo wa idaa sakata baطala in la yihahdo waa fiican waxaa kaloo fiican wa idaa usqita haddii la riday oo la tuuray ila maxaa leey wa lam yakun lannu idaa lam yakun muahiran wajaba isqaatu soo dhihin wa idaa usqita haddii la rido he faimaa waad fiirinaysaa faimaa allaa yabqaa inaysan harin shay inaysan waxba harin oo fayasquta markaa uu dhaco addaliilu daliilkiina usu dhaco hadalku isu xirmahaya waxaa kaloo dhihi kartaa waydaa sakata hadduu dhaco e maxaa la baala waa burhayaa wey wax meesha yaalla ma jiraan wey faima an laa inuusan harin shayan waxba marka meesha kuma harin wax meesha kuga haray ma jiro haddii mar wasfigii lagaa tuuray oo ciladii aad la ordaysay o xukunka masala lagaa tuuray e maxaa la yihaahdaa faima an laa shayun fayasquta marka uu dhaco addaliilu daliilka waa dhacaya mar haddii wasfigaagii la tuuray e xukunkii iyo wixi aad la ordaysay asalki wax dhan israaco wey baala daliilkii dhammaa oo dhistay oo xukun iyo waصfi iyo farac iyo asal wixii lahaa dhammaan waa saddex waalisa tuuray ayb aw yabqa ma ahan hadda wuxuu rabaa marka naqdigi inuu dib ugu noqdo hadda naqdigi dib inugu noqdo ila wuxuu ku soo yiri wahuwa aladi samatu almutafaqahatu he ama tusamihi mutafaqahatu alkasr wanaqd soo kasru ka soo baxa aw ama ma ahane yabqa shay shay baa harahaya fayantaqidu markaasu asaguna burahaya fayantaqidu asaguna markaasu burahaya shaygii kuu haray oo shaygii kuu haray muxuu aha tusaalaan hadda meeshii aan soo lahayn oo hadda uuna soo lahaa cibaadaة maxaa la yihaahdaa salaatu yajibu qadauha fayajibu adaauha una soo lahaa maxaa la yihahdaa hadday wax kuu soo haraan oo salaatun meesheed waxaan ku bedelnay cibaadatu yajibu qadauha baan ku bedelnay waxaa kuu soo haray meeshii e fayajibu qadauha waa kuu soo haray fayajibu qadauha fayajibidu marka hadday meeshii ay taallo ayaduna baail bay noqonaysaa ayadina baail bay noqonaysaa oo waa kaa buraysaa oo yabqa maxaa la yihaa shay unbaa haray fa yantaqidu isagiina waa burhaya haddii mar wax meesha kugu soo hareen wixii asaga ah oo meesha kugu soo haray asaguna kuwii kalu raacaya waa burhay naqdi baa ku imaanhayo naqdi ayaa ku imaanhaya wax harahay meesha kuuma jiro fayakuunu adigu gabagabaynayo u fiirso cawiis cawiis baa ku jira lakiin dii lagu celi waa la iska fahmi fayakuunu wuu ahaan buu ku yidhi alfasaadu fasaadkii fasaadkii ku jira weeye hadda la soco alkasra wanaqda ku jira weye la soco wahuwa ladii maxaa le yusamiihi almutafiqaat lagu yiri way la soco kii asagaha ah fayakuunu fasaadu fasaadku wuxuu noqonaya raajican mid u noqonahaya ilaa cadami taiir laba unbu mid noqonahaya fasaadka meeshaan ku yimid oo maslga lixaad ku yimid laba unbu mid noqonahaya fayakuunu fasaadu raajican mid u noqonahaya ilaa cadami taiir inuusan wasfigu uusan wax taiira iyo wax saamayn wax raadayna uusan kulahayn hee xukumka uusan kulahayn xukumka uusan kulahayn waana goorma waa markii de wasfigaaga la cadeeyey inuusan tacliil iyo waxba usan mane ukun saamayn lagaa tuuray taa waa mid mida labaad aw naqdi waa lagaa buriyey aw naqdi shayga isaga ahaa waa lagaa buriyey weeye marka bacda isqaad maxaa la yidhaahdaa wuxuu yidhi fii xaalati baqaa'i shayin bacda isqaaطin marka lagaa ri hayra muahirin macnaha wax saamayna male marka ama naqdi buu noqonaya lagaa buriyey oo meeshii lagaa tuuray buu noqonaya waa lagaa buriyo lagaa tuuray ama ayru muair buu noqonaya wax saamayn meesha kule raadiy sagoo yaalla ataa wax raadayna kumale ama maahan he waa lagaa tuuray waa lagaa naqdiyey waa lagaa buriyey labadaas buu ku imaanaya waqad maxaa leeya bayanaahuma labadaas waan cadaynay bu labadaba waan cadaynay hadde waato hadda soo iska hadlahyey oo an takuna muntaqidatan anlaa turjic hawlu soo sharxayey hawlahaas waqad bayanaahuma labada waa cadaynay fasalkan ma kala hari karee islamarkaa risaabi aan geeyo wuxuu yidhi waidaa kaana alwasu intaan damba iska dhigirto waidaa kaana alwasu hadduu yahay buu yiri weli tafsiilku sii wadaa ilaa tafsiilku soo gelinaya fain kaana alwasu alladii abdalahu soo kuma sarreey wa in kaana alwasu hadduu yahay alladii kaasoo abdalahu uu ku bedelay oo keensaday mucasiran mid saamaynaya hadduu yahay fi lxukm xukunka hadduu saamaynaayo lam tafsudi lcila cilad ma fasaadaysa wey lam tafsudi lcilatu cilad ma fasaadaysa mar hadduu xukunka wasfiga meesha uu keensaday mucasir hadduu yahay xukunka saamaynaayo maxaa lam tafsud اcila cilada fasaadkiis waaba sidii la rabayba maxaa loo fasaadinayay lianna almuaira midka saamaynaya oo raadinaya fi lxukm xukmka saamayn ku leh oo munaasib u ah oo macno ku wata fi lxukm xukm ku wata laa yajuusu ma banaana isqaaطuhu in la rido oo la tuuro ma banaano naqdi lagu keeno laa yajuusu waaba sidii la rabay maaa ka rabtaa falaa yatawajahu marka uma jeensanahayo falaa yatawajahu maxaa l uma jeensanahayo ma aadahayo weeye cala alcilati ciladii ma aadahayo min jihatihi isaga jihadiisa wasfiga weeda la soco wصiga wey la soco n in kaana waصfu ladii abdalhu maatanaso kuma dhihin falaa yatawajahu calى اlcilati cilada ma muwaajahinayo ma aadahayo min jihatihi ee min jihati maxaa la yidhaha waصfi weeye fasaadun wax fasaada oo xagga uga imaanaya ma jiro wax fasaado uga imaanaya ma jiro dhinacaas ciladu saxiixay noqonaysa waa joogaysa in la ridana ma banaano wey saas waa midu faama wujuud اxukmi xukunkiio leelo soomaha min gayri cilatin xukunkii in la helo faama wujuud اxukmi xukunkiioo la helo min gayri cilatin cila la-aan soo ma aha taas hadda mxuu ku jir faama wujuud اlmacna cila wey walaa xukma haddana mxuu ku yiri faama wujuud اlxukmi min gayri he maxaa leeyahay cila xukunkiioo jooga xukunkiiba hadda kuu jooga hadda maxaa kuu jooga xukunkiibaa kuu jooga ti hore waxay faama wujuud macna اcilati walaa xukma bay xukun ma joogin ee ciladaa joogtay haddana maxay tahay faama wujuud اxukm xukunkiiba hadda jooga min gayri cilati cilana ma jirto maay soo laba maslo kala duwan ma aha maslaad kala duwan wey fa yundaru fiihi waa la fiirin bu isagana isagana tafsiil baa ku jira tafsiil baa ku jira tafsiilkas waa dhib yari fain kaanat cilatu hadday tahay buu ku yiri ciladu hadday tahay lijinsi lxukmi xukunkuda ballaaran oo weyn wey misaalka ku fahmida misaal fiican bu keeni doonaa xukunkan ciladiis waxay ku taagan tahay ee xukun guda ballaaran oo masaa'il badan iyo abwaab badan oo kala duwan galuu ku jiraa fain kaanat alcilatu lijinsi lxukm xukun waa jinsi waad garanaysaa jinsi waa shay guda ballaaran wey insaanku waa jinsi wey tusaale ahaan ayawaanku waa jins shayguda ballaaran bu maa laya cilow tahay fain kaanat cilatu lijinsin xukm xukunkuda ballaaran bay cilow tahay wey fa huwa naqdun waa burun weeye waa burun weeye iyo bush iyo qadxi iyo ceeb weeye haddii markaad maxaa lay cillo uga dhigtay xukunkuda ballaaran shaygaad cillo uga dhigtay meelo ka mida ah, suwar ka mida ah la waaye xukun laguda ballaaran meel bagelaya cillo uga dhigtay waxaa la soo baxday meelo ka mida ah, suwarkiisii ka mida hadday rato boqolkii hal ha noqoto ama laba ha noqoto saddex ha noqoto meelo ka mida waxaa la helay hee waxaa la yidhaahdaa ciladii xukunkiioo jooga ciladiina la waayo naqdi ceeb weeye buu taa waa mid midda labaadna wuxuu ka dhigi doonaa maxaa la yidhaha idaa kaanat alcilatu lilxukmi fi lacyaan acyaan shay daata haddaytu ka dhigi doonaa waa kasii hoosaysaa wadalika waxaa weye middan waxaa weye wadalika midkan asaga oo idaa kaanat maxaa la cilatu lijinsi xukmi waxaa weeye milu an naquula inaan dhahno haddaan anagu shaaficiya nahay milu an naquula inaan dhahno weeye alcilatu ciladiiyo sababtu fii wujuubi nafaqati nafaqadu inay islaanta sawjada nafaqadu u waajibto waxaa weeye ciladay sabab waxaa weeye atamkiinu islaantii waa in maxaa la yidhaahdaa ay nafteeda sawjkeeda ay makansiiso min alistimtaaci inuu maxaa leeya ku raaxaysto u galmoodo oo xaas ka dhigto saas wey alcilatu fii wujuubi nafaqa waxaa weeye atamkiinu waa in la makansiiyo ninkii ee min alistimtaaci haweeneyd inuu maxaa ku istimtaacay maxaa leeya la makansiiyo oo bimacnaa maxay tahay haweeneyd inta lagugu meheriyo aan lagugu soo wareejin guriga hooyadii abeed bay joogtaa markaas waa lagu leeya hawena bil walba inaad dhowr boqoloo doolar u dirto hadda si dhowr boqoloo doolar ugu dira haweeneyda laguma soo wareeji ha igu soo wareegto horta haweeneyda guriga joogtaa igu soo wareejiya ama ma ahane ayadii baa naashisad noqoto way carooto cagareeb intay ohan jireen wadaadadii soomaaliya odayaashu cagareeb intay ohan jireen wayba tagtay way fakatay gacantaadii gacan ciyaalkaa midna kuma jirto marka waxay rabtaa iyadoo kaa carartay hee inaad iifisida lacag ugu tuurto maxaa iifisida si lacag ugu tuuraya kala tagnaya marka cilada nafaqada ugu waajibaysa ma aha wey kownaha mutasawijan adi ay kugu mehersan tahay maaha fahm kownaha haweenaydan ay kugu mehersan tahay oo nikaax xalaal aad ku qabto nafaqadii bil kugu waajibi maayo lakin bil muxuu ku waajibayaa inay tahay muiica inay tahay ay ku ateecayso maxaa la yidhaha mutamakin aad tahay hee haweeneyda inaad ku istimtaacdo ay kuu khidmayso ay kuu joogto wey haddii taa la waayo waxaa kugu leeya ma jiro ti baa laga hadlaya alcilatu waxa wey fi wujuubi nafaqa waxa wey altamkiinu min alistimtaac fa ayu mowdicin marka mawdic kaste iyo boos kaste oo wajabad ay waajibtay annafaqatu nafaqadu ay waajibtay fiihi hadda meesha anagu noo qoray fiihi fi mawdic marka fiihi anaga hadda noo qoray nusakha inta badan kuma qorana anaga hadda waad ujeedaa meel bay ka soo qaadeen bayna qawseyn bay geliyeen soo ma jeedin marka maxaa la yidhi iska daa'im ugu fiican fa ayu mawdicin boos kaste oo wajabad ay waajibtay annafaqatu biilkii nafaqada ay waajibtay fiihi dhexdiisa min gayri tamkiinin haweeneyda nafteediina aan ku makan siinin he fa huwa naqdun waa burun wey waa sax wey haddaad cillo xukunkan guud aad dhigtay oo tiri maxaa la yidhahdaa nafaqa waxay ku waajibtaa haweeneyda inaad mutamakino tahay oo maxaa la yidhahda bil istimtaac kuu joogto muteeca ku adeecayso haddana la helay berri hee haweeneydoon istimtaac ka suurtagelaynin nafaqana kuu waajibayso xukunkaagu waa buray xukunkaagu waa buray oo markaa waxay noqonaysaa sawaajka iyo meherku nafaqada kuwaajibaysa baa noqonaysaa meelkaa loo guuraayo marka wuxuu ku yidhi maxaa fayu mawdicin wajabat nafaqatu fiihi mawdica dhexdiisa ay waajibtay min hayri tamkiinin haweenaa nafteedii ku makansiin fa huwa naqdun waa qadxun iyo ceeb weeye cilladaadi waa burtay wey wa ayu mawdicin mawdic kaste oo wujida la helay nusa qaar waxaa ku qoran wajabad saanaana ka fiican sidaana fiican wa ayu mawdicin boos kastoo maxaa wujida la helay atamkiinu haweeneyda nafteeda waa ku makansiisay fiihi dhexdiisa min gayri nafaqatin wax nafaqaa kugu waajibtayna ma jirto fa huwa naqdun isaguna waa burin wey cagsi kala loo dhigay haweeneydi waa joogtaa waa mutamakina biاlistibtaac haye haddana wax nafaqaa kugu waajibtay ma jiro baa lagu yiri iyaduna soo naqdi maaha naqdi wey war lagaa buriyey hawsha lagaa buriyey maskaxda hawlaha de maskaxda furfuraya maskaxda furfuraya tayib niman usuul fiqiga maxaa la yihahdaa aan u fiirino inuu qaadi noqdo oo dad kala saaro waxaa weeye waa bisucuuba bimakaan sucuuba bimakaan suurtagal maashe shay aan suurtagal ahayn cilalka iyo waxyaalaha laysku hayo qof aan fahmaynin maxaa la yidhahda way adag tahay waan ka socon wuxuu ku yidhi la soco see ku dhacda hawsha ayada see labada dhinacba looga naqdi looga keena say ku dhacda waa tashiiraadku kusha wuxuu yidhi liannahu qofkan mustadilkaa oo cilada iyo howlaan xukunka isku ratibay zacama wuxuu sheegtay oo ku andacooda ana tamkiina haweeneyda inay nafteeda ku makansiiso cilatun cilu u yahay weeye hada اxukm cilata hada اxukm dheh لأnhu zacma wuxuu sheegtay ana tamkiina makasiinta haweeney ay nafteeda ku makasiiso cilata hada اxukm xukunkan ciladiisa inuu yahay buu sheegtay ajmac guud ahaan wey dhammaan xukunkan oo la kala qaadin e meel kasta oo laga helo xukm maxaa leeyahy xukm xukunku waa xukm waxaa wey wujubu nafq way la soco لأnhu zacma ana tamkiina cilatan buu u yahay weeye hada اxukm xukunkee oo ah wujuubi nafaqa nafaqada inay kugu waajibto he ajmac dhammaanti iyadoon la kala qaadin dhammaan suwarkiisa masaaishiisa haweenayd maa nafteeda ha ku makansiiso maxaa la yihaahdaa ii sheeg amayse kumas in xukunkan maxaa la yiha uu cilada u yahay ayuu sheegtay ila hadda somaliji wuxuu ku yidhi fi ayu mawdicin wajabat nafaqatu fiihi min hayri tamkiin fahuwa naqdu wa ayu mawdicin wujida e maxaa la helay maxaa la yihaahdaa wujida ayu mawdicin wujida tamkiinu fiihi dhexdiisa la helay ayu mawdicin wujida tamkiinu tamkiinka lefiyat cism min hayr nafaqatin fahuwa naqd soo nama usoo dhihin macnaha labada dhinac buu u dhigay wey labada dhinac buu u dhigay marka wuxuu ku yili annahu zacama an ana tamkiina cilatan wuxuu u yahay hada alxukma oo ah wujuubu nafaqati cala zawj buu sheegay wey ajmac iyadoo xukunkaa aan suwarkiisa la kala qaadin wey dhammaan suwarkiiso dhan la kala qaadin saaskooda ajmac laa cilata lahu siwaahu wey hadalkiisu waxa wey markii la fasiro laa cilata cilo kale uma sugnaanin lahu xukunka uma sugnaanin oo siwaahu midaan ka soo hadlay oo tamkiinkaa ah wax kaloo cilaa ma uu leeyahay ma jirtu ku andacooday saasuu noogu andacooday fakanu waxaad moodaa qaala inuu ku yii si fasiraya aawisa wey fakanu qaala waxaad moodaa inuu ku yidhi ayu mowdicin mowdic kaste oo wujida la helay tamkiinkii wajaba ee wajabat nafaqa way nafaqadii waa waajibaysa saa inuu ku yidhaad moodaa hadalkii intuu kuusoo gaabay wuxuu ku yidhi macallinku fa ayu mowdicin boos kaste oo wujida la helay tamkiinkii wajaba ee wajabat nafaqa saasuu ku yidhi haye wa ayu mowdicin boos kaste oo fuqida la waayey tamkiinkii aa saqata nafaqatu wey wujuubka waa dhacay saasuu ku yiri saasuu hadalkii saasuu u dhigay faidaa marka wujida haddii la helo tamkiinkii oo walam yajib nafaqadiina aysan waajibin e aw fuqida tamkiinkii baa la waayey oo walam yasqud uusan dhicin maxaa la yaha nafaqadii aysan dhicin oo weli lagaa rabo he faqad intaqada waa bure weeye atacliilu waxaad cilaysay waa bure wey adhib yarta maslada masladaas ba dhib yartahay marka wuxuu ku yidhi wayi mawdicin maxaa la yihaahdaa fuqida mawdic kastoo la waayey tamkiinkii saqaa waa dhacaya nafaqadii wujuub nafaqa waa dhacaysaa haye faidaa wujida marka faidaa wujida tamkiinkii baa la hela walam yejib nafaqadiina aysan wajibin soo bushi kuguma imaanin bushi waa kugu yimid ay aw fuqida waxaa la waayey tamkiinkii baa la waayey tamkiin hadii la waay maay nafaqada in raacsoo ma ahayn walam yasqod mana usan dhicin wujuubkii weli dushu kaa saaran yahay warsanaantiiba ma haya maxaa wujuubka isaare wey faqad intaqada waa buray bu ku yidhi atacliil tacliilkaa waa buray wey tacliilkaa kuma shaqaynahayo meel kala raas lannu adaa marka hore cilada ku xirtay xukunkuda ballaaran oo meel walba suwarkiisa ka mida ah ay qasab tahay in cilada la helo haddii meel ka mida la waayo cilama waa la tuuraya wain kaana hadduu yahay buu ku yiri in kaanat cilata cafwa midda labaad waa kana lann wuxuu kusoo yidhi fayundaru fiihi buu kusoo yidhi soomahay wain kaanat acilatu hadday tahay lilxukmi fii acyaan acyaan wey daat wey shay daataa wey maa xukunkooda ballaarano jinsaa sii toora maa laakin waa acyaani hebel iyo hebel meelaa laga heli karo meelaa laga waayi karaa wax dhiba male wain kaanat alcilatu lilxukmi fii acyaan hadday tahay laa lijinsi اxukmi xukunka jinsigiisa oo dhan ma gudabalaasitii horeo kale weye lam yakun daalika naqdan ma aha wey dhib male midda ayada haddii zayd laga helo camar laga waayo wax dhiba male lanna xukunka oo dhan kumaysan xirnay saasuu ku yiri in kaanat alcilatu lilxukmi fii acyaan acyaanku de waa daato meelo weye shaksiyaad acyaantu waa annagoo kale weye hore baan usoo marnay laa lijinsi xukm xukunka jinsigiisa guda ballaarin oo guud oo dhan maaha lam yakun daalika kaa asaga oo wujuud اxukmi min ayri cila awy lam yakun daalika oo ahee eh, wujuud اxukmi min hayri cila naqdan burin iyo bushin ma noqonaysu ku yidhi lnahu maxaa la yihaha yjuus lanu amar shani yajuus waxaa banaan an yakuuna inuu ahaado lnahu asagu dheh ukunka yjuus waxaa banaan ukunka in loo celiy lanahu xukunka yjuus waxaa banaan an yakuuna fii mawdici boos inuu ahaado alladii booskaasoo wujidad la helay alcilatu cilatu ciladu la helay maaa layihahda lanahu xukunku yajuusu xabanan an yakuuna inuu ahaado fi lmowdici booskii alladii booskaasoo wujidad la helay alcilatu ciladii la helay yahbutu miduu sugnaanayo alxukm xukunku ku sugnaanayo biwujuudi haadi cila cilada ayadoo la socda lanahu yajuusu an amri shan hadii la yaran waa dhici karta liannahu amri shan yajuusu waxaa banaan an yakuuna inuu ahaado xukunku fi mowdic اladii booskii wujida cila cilada la helay yahbut اxukmu xukmu mid sugnaanaya biwujuudi haadi cil cilada ayadaa meesha taalo inuu ku sugnaaday w waan garanay haddii zayd laga helay ciladii xukunkii waa sax waa dhib yar tahay haye wa fi mowdic boos kale aladii kaasoo cudimad la waayey ciladu xukunkiina waa jooga hadala soco cudimad ciladii baa la waayey xukunkiina waa jooga yahbutu xukunku wuxuu ku sugnaanayaa licilatin ukhraa buu ku sugnaanaya cilo kale ku taagan yahay adigo hadda waxaad igu bushinaysaa ileeda warniyo xukunki waa jooga ciladiina maxaa leeyaha lama hayo hadaba ciladaad waa maa xukunkaagu waa buro waa baail waxaan ku leeyaha degdegi ciladii meesha ha laga waayo laakiin xukunkaygaanu cillo kale ku taagan yahay iyadoo haba iska tagto laakiin maxaa dhacay cillo kale oodan adigu ogeyn oodan baran ayuu iigu taagan ya iga dhegaysa aniga i weydiyey waana keenahaya waana qasab inay noqoto xukunka muasira inay noqoto waa qasabu hadday muasira noqon weydo hadda been baad noo sheegaysaa xukunka muasir noqdo waa qasabu oo fi lmawdic aladii cudimat ee cudimat cilatu weeye ciladii la waayey yahbut waa sugnaanaya yahbut اxukm xukm ku sugnaanaya licilatin ukraa bu ku sugnaanaya ka qowlina oraahdanadoo kale wey fi xaa'id haween xaa'idada aan ah, nidhi yaxrumu waxa xaaraam noqonayo waduha in loo galmoodo oo maxaa in loo galmoodo maxay xaaraam noqotay lilxaydi liajli xayd cilada wataasa ah, liajli xayd baa maxaa leeyahay u noqotay wey haye uma intaas kabacdina yucdamu waxaa la waahayaa alxaydu xaydkii baa waxaa la waahayaa fi lmuxrimati haweeneyd xarmanayd oo maxaa le xaj xarmanayd cumra xarmanayd baa xaydkii laga waaya wlmuctadati ciddada tirsanaysay galmadii hadda ayadu ma banaanta hadda xaydka hal galma ma banaanaanaysaa maya way ma banaanaanaysa lanno ima dhigi karti ur sheekh xaydkii waxaad tiri haweeneyda xaa'idada ah waxaa weeye wadi oo xaaraan weeye liajli xayd haweeneydan hadda labayk lahuma labayk ku haysa xayd ma qabto loomana galmoon karaad ideeda hadda cilladaad waa burtay wey waxay ahayd in haweeneda loo galmoo maadaama sa xayd lahayn waxaan ku leeyahay ha degdegi xaydkii meeshii ha laga waayo cillada ahaa laakiin cilo kalaa meesha soo fadhiisa oo maxay tahay cilat xraam wey cilat maxaa ictidaad wey ina cido tirsanayso marka meesha cilo kalaa soo fadhiisatae ha degdegi wey ninkiisoo lagama raynin ninkaa laga raawiye wy m yucdam xaydu xaydkii baa la waayey filmxurimat haweeneyda xarmanayd iyo walmuctadidi haweeney ciddada tirsanaysay wayahbutu waana sugnaanaya ataxriimu taxriimka wadci ahde ila hore wuxuu kuu soo yiri yaxrum wadcaas kumuu soo dhigi wayahbut waa sugnaanaya ataxriimu taxriimkii oo in loo galmooda waa xaaraan bay noqonaysaa waa sugnaanayaa wey licilatin ukhraa cilo kale wey cilada kale maxay tahay hiya maxaa la yihahdaa alxiraam weeye maxaa la yihah walictidaal inay cidan tirsanaysa marka cilalka asaga xukun ku tusaanaya kan marka wax dhiba male wey midkan wax dhiba male lakin midkaa guud oo jinsiga ayaa darnaa weeye masaa-isha marka waxay u baahan tahay takraar badan iyo maxaa la yidhaha cilcilin badan ayay u baahanta maskaxda laga shaqaysiiyo hada wabilahi towfiiq wsala allah wasalam cala nabiyina muxamed wala alihi waasxaabi ajmaciin